بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى waxaan ka bilaabaynaa aayadda boqol afartan iyo labo ilaa boqol konton iyo saddex waa suurat lbaqara waa juskii labaad qoladii ku faantay aabbayowgood oo ambiyaana dhashay ahlujannaanu nahay waxaa shuraya waxaa alla ku yidhi tilka umma waa ummataasi qad khalaqa tagtay khalad tagtay laamaa kasabad waxay shaqaysatay baa u sugnaatay walakum maa kasabtum waxaad shaqaysateen baa idin sugnaaday isku midba ma tiidin walaa tus'aluuna la idin weydiin maayo qoladan ku faanaysa dadkii horeo camaa kaanuu yacmaluun waxay kuwaas sameeyeen idinkoo sow ambiyaana dhashay waxaa ma lihin camalkoodii idinku kumaba shuqullihidinba allah wuxuu yihi qadiyadan sayaquulu sufahaau doqomadu waxay yidhaaheen kuwa caqliga xun oo min annaasi dadka ka mid ahi maa wallaahum maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladooda allatii qibladii kaanuu ay ahaayeen calayhaa ul waxaa tidhaahdaa lilaahi alla u sugnaaday almashriqu bari iyo almaqribu galbeed marba dhinacu noo jeediye allah baa leh meel taana amarkiisa alla un baan ku qaabilnay tanna amarkiisaan ku qaabilnay oo markii madiine la joogo maka galbeed bay noqon baytulmuqdisna bari buu noqon haddii alla wuu hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono ilaa siraadin jid buu ku hanuuniyaa mustaqiimin oo toosan nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu maka joogay uu baytulmaqdes qaabilayey rugniga dhexdooda rugniga ayuu isku hagaajin jiray marka kacbadiina way ku hagaagsan tahay baytulqudusna wuu qaabilsan yahay markuu maka yimid markuu madiine yimid bay u suuroobi weyday hadaladaas hadee baytulmuqdesna madiine bari bay ka xigtaa kana galbeed bay ka xigtaa lix iyo toban bilood sida bukhaarigu wariyey ama toddoba iyo toban bilood yuu haggaa qaabilayay yahuuddu way ku farxeen oo waxay dhihiin war ninkii waba ina qaabilay oo kacbadeeni ii soo qaabilay markaa nabigu marka hadalkan la leeyahay waxaa ka horeysay fawalli wajhaka shadalmasjidi xaraamida dambe yaa ka horeysay marka waxaa loo sii sheegayaa oo laleeyahay markii lagu kacbada lagu qaabiliyo eed kacbada qaabisho waxay ku dhihi doonaan maxaa qibladooda ka jeediy marka tanaa ka horeysay ka dambaysay qiblada qaabil markii la yidhi iyo waxa yidhi maxaa qibladooda ka jeediyey marka waa doqonnimo qibladooda waxa ka jeediyey allah amarkiisa ku jeedsano barina markaan u tukanayna allah baa iska laha oo alla amarkiisaan ku tukanaynay galbeed markaan u tukanayna alla amarkiisaan ku tukanayna way waxba dhibaato male sayaquulu waxay dhihi doonaan asufahaau kuwa doqomada ahi oo min annaasi dadka kamidhi maa wallaahum maxamed iyo asxaabtiisa maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii allatii qibladii kaanu ay ahaayeen muqaabiliina caleyha kuwa qaabila oo de waa waa yahuud waxa sida l dhihi doonaay qul waxaa tidha lilaahi alla waxaa u sugnaaday almashriqu bariga iyo walmaqribu galbeed marba meeshuu noo jeediyo allah baa iska leh haddii alla wuu hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosano نبي الله محمد يا أصحاب كيسا يجدك توصنها يا وكذلك سيدا قبل ذا كوغو وريجني وأتشع ليدين قبل ذا أتشع ليدين سان كوغو وريجني لأن جعلناكم إذن كيالي أمة أمة وسطا عادلة maxaa ummad caadila idinka dhigay litakuunuu inaad ahaataan shuhadaa kuwa ku markhaati kaca calannaasi dadka marka qiyaamaha la joogo wayakuuna rasuulu rasuulkuna u ahaado calaykum dushiina shahiidan kii u markhaati kaca oo ku markhaati kaca waxaa weeye sida ilaahay qibladii aada jecleedeen idinku wareejiyey oo nicmada alla idiin siiyey yaad ummad caadiliina tihiin qiyaamaha marka la yidhaahdo waad u markhaati kacaysaan rususha idina rasuulkaa idinku markhaati kici oo idiin markhaati keena bilmatel waxaa la yidhi marka ambiyada la su-aalo ma gaadhsiiseen dadkiini ibraahim maxay idin yihiin saasayna yidhaaheen markaasaa la dhihi yaa markhaati idinka ah ummaddaa maxamed baana markhaati nooga abaydhi ummaddii nebi maxamed waxay yidhahiin annagaa ah hubna inay gaadhsiiyeen markaasay ummadihii kala dhihi wayba naga dambeeyeen maxay ku ogaadeen waa la weydiino maxaad ku ogaateen baa la dhihi nabiga iyagaa noo sheegay bay leeyihiin nabigii bas waaba dhamaatay nabiga ma gaadhsiisay la dhihiba mahayo nabiyullaahi maxamed isaguna calayhi salaatu wasalaam wuu u markhaati kiciy oo ummadiisa inuu gaadhsiiyey iyaguna ay qaateen yuu markhaati kici calaadu wuu ku markhaati kici weeye laakiin calaa wuu ku markhaati kici khayrku ugu markhaati kici kii aan qaadanina taasuu ugu markhaati kici weye wakadaalika sidaas aan qibladii idinku wareejinay yaa jacalnaakum idinka yeella ummatan ummad wasadan oo caadila dhexdhexaada litakuunuu inaad ahaataan darteed shuhadaaa kuwa ku markhaati kaca cala naasi dadka oo ambiyada iyo dadka markii la isweydiiyo inay ambiyadu gaadhsiiyeen baad ku markhaati kacaysaan wayakuuna rasuulu rasuulkuna wuxuu aha nabiyullahi maxamed shahiidan ku markhaati kaca calaykum dushiina wamaa jacalnaa ma anaan yeelin alqiblata qibladii allatii qibladii kunta calayha aad markii horead qaabilaysay ilaa linaclama inaan ogaano mooyaane yacni allaba wuu ogyahay inaan caddayno wey man yatabicu rasuula rasuulka qofka raaci miman ruux aan ka ogaano yanqalibu u gadoomay calaa caqibayh qibladaa hore xikmadda ku jirta xikmado badan baa ku jira xikmadda la gartay waxaa weeye ee alla inoo sheegay qibladaa hore markii la idiin duway dadkii way kala caddaanaya qaar baa dhihi war maxaa qibladii qiblada yahuudda muxuu u qaabilay qaar baa si kala dhihi qaarna way raacayaan markii laga soo jeediyena qaar baa dhihi war qibladii hore muxuu uga jeedsaday qaarna way raacayaan marka way kala socmeen dadkii marba nabigu meeshuu u jeedsada qaar raacay waa kuwa xaqa ku taagan marka sidaasa xikmada ku jirtaa saasay ahayd allah wuxuu yidhi wamaa jacalnaa ma anaan yeelin alqiblata qibladii allatii kunta calayha dusheeda aad ahayd ood qaabilaysay ilaa linaclama inaanu ogaano mooyaane caddayno man yatabicu qofka raaca rasuula rasuulka raac miman dad aan ka ogaano kala saaro yanqalibu gadoomo calaa caqibayhi oo labada dhinacba midkii u raacaayay waa qofka xaqa ku taagan wain kaana dibla wareejintaasi waxay ahayd lakabiiratun tii weyn lakabiiratun tii weyn in kaanad inuu xaal yeeshaan kaanad qibla wareejintaasi waxay ahayd lakabiiratan tii weyn oo culus ilaa cala aladiina kuwii mooye hadda laahu adda u hanuuniyey qibla wareejintaasi yahuud way ku cuslay oo muxuu qibladii hore uga soo jeedsaday wey dadkan carabtaana wax yar ay ku cuslaydoo war marba meelunbuu ukiciya waa sidee weyn ilaa dadka ilaahay hanuuniyey oo xaqa aaminsan waxaa weeye marba sidii nabigu yahay bay u raacayeen wain kaanad wain xaaliyasaane kaanad waxay ahayd qiblo wareejintaasi lakabiiratan tii weyn ilaa cala aladiina kuwii ayna ku weyneyn mooye hadallaahu alla hanuuniyeyo iyagoo ay la fududahay markuu nabigu xaggaana way raacayeen xaggana way raacayeen wax dhibaato aana kuma haynin oo waxay ogaayeen nabigu inuu xaq ku taagan yahay wamaa kaana allaahu alle ma aha liyudiica kii ha labaadin oo baylihin iimaanakum salaadiinni aada baytulmaqdis udukateen u tukateen in allaha alla binnaasi dadka la ra-uufun kii u tura weeye raxiimuna u naxariista aayaddan waxay tilmaamaysaa markii qibladii loo soo jeedsaday saxaabo badan baa inta baytulmaqdis la qaabilay yaa dhimatay markaasaa saxaabadii waxay isweydiiyeen dadkii qibladan intaan loo soo jeedsanin dhintay talow xaalkooda suu noqon markaa allah wuxuu leeyahay salaaddii aada xaggaa u tukan jirteen ilah idinka baylin maayo idin qora salaada iimaan baa lagu magacaabayoo iimaanka qayb ka mida wey salaadu ogolayn wamaa kaana allahu alle ma aha liyadiica ku halladaadin ama baylihin iimaanakum salaadiinni aada baytulmaqdes u tukanayseen kuwii ka dhintay intaan tan loo soo wareejin salaadooda waa u baylaatiran tahay in allaha alle binaasi dadka la ra-uufu kii u naxariista wey raxiimun u marka ra-uuf iyo iyo raxiim waa islamid laakiin ra'uufun haddii af soomaali loo bedelo ka utura wey utura raxiimuna waa ku naxariiso wax siiya raxiimun ra'uufun wuu uturaayo dhibaato ku ridi maayo waa naxariis wuu naxariisaa waxbuu siiyaa way nabiyullaahi maxamed waxaa lagu yihi qad naraa waan aragnaa taqaluba wejika wejigaa gadgadoonkiisa fi samaai samada aada u gadgadin nabigaa samada dhowri jiray bal in waxyi uga yimaado samadu saa u dhowri jiray bal waxyi qiblada wareejinteeda ah inuu yimaado falanuwaliyanaka waan ku wareejinaynaa qiblatan qibla tardaaha aada raadli ka tahay qiblatu ibraahim weeye fawalli u jeedi wajhaka wejigaaga shadra lmasjidi masjidka dhinaciisa masjidkii alxaraami ee xurmada lahaa waxaytu makaan waxaytumaa kuntum meel kasta ood ahaataan safar iyo nagaadi fawalli u wareejiya wujuuhakum wajiyaalkiina shadrahu dhinaciisa u wareejiya marka nabiga waxaa la yidhi inaad samada dhowrayso od waxay sugayso waan ku aragnaa waan ku ogahay qibla aqraabda ka taba haddeer lagu wareegsan marka fawali wajhaka shadrulmasjid alxaraam waa mamnuuciddii oo laga qaaday wey ama safar ha ahaado ama safar ha ahaanin waa mamnuuciddii oo laga qaaday kuwan dambe xayumaa kuntum fawallu midda kale taas waxay ishaaraysaa markaad negidihiin xaggaa ujeedsada tanna iyo labada aayadoodee dambeba waa isku tawkiido tani waxay sheegi xayumaa kuntum xayumaa meel kastood joogtaan u wareejiya safar baad ahaataan labada dambe ay nagu soo socotana tanunbay adkaynayaan oy adkaynayaan wey mamnuucidiina waa laga qaaday marka qiblada qaabilitaankeeda waxaa la yidhi ruuxu markuu xaramka masjidulxaraam ka joogo kacbada lafteeda waa inuu qaabilaa masjidulxaraamka hadda xaram masjidulxaraamka marka lagu tukan dhinac walba waa lagaga tukan dadkii way iska soo horjeedaan imaamkuna e, kacbada agteedu istaagay kaasuu dhinaca kaga jeeda ka dhinacan ka dhinacan kaga jeeda waa markii xaramka lagu dhex jiro markii xaramka dibadda laga yahay laakiin la arko xaramka laftiisa la qaabili markii maka dibadda laga yahay laakiin maka ay muuqato makaa la qaabili markaan maka muuqaninoo meel fog la joogo sidii nabigu sheegay alqiblatu haahunaa buu nabigu saasuu u cadeeyeyo waa jahaa la qaabili markaa jaho yaa la qaabili qiblada qaabilitaankeeduna waa sidaa qadnana waan aragnaa taqaluba wejhika wejigaa gadgadintiisa fi samaa ila samaa samada aad ku gadgadin ood barbar dhowri in waxyi kaaga yimaado falanuwaliyanaka waan kugu wareejinaynaa qiblatan qiblo tardaha aada raalli ka tahay ee fawalli wareeji qaabili bay ka dhigan tahay wejhaka wejigaaga shadra almasjid alxaraam maskidka xurmale jahadiisa waxaysumaa kuntum meel kasta ood joogtaan safar iyo nagaadi fawalluu wareejiya wujuuhakum wajigaankiina sadrahu jihadiisa wareejiya waxaa jirta marar aan qiblada loo helaynin oo nabiyullaahi maxamed marka waajibka ma ahe marka sunnada intuu markuu xidhanayo xagga qiblada qaabilo yuu meeshay ula jahaysato yuu qaabili jiray waina aladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey oo yahuuda iyo nasaara la yaclamuuna waxay og yihiin annahu qiblo wareejintanu alxaqu xaqinayta min rabbihim rabbigood ka ahaatay wama allaahu alle ma ah biqaafilin axad halmaansan camaa yacmaluuna waxay camal falayaan qolada yahuudihi ee qibladoodii maxaa ka jeediyey lihi way og yihiin inay sidanu xaq tahayoo qiblada ummadda nebi maxamed inay tan tahay way og yihiin midda kale taariikh ahaan waxay ku hayeen inuu mar ahaan uun usoo jeetano marka hore inta taa la qaabiliyo imtixaan dartii hadana tan qaabil taana way ka warayeen wayn aladiina kuwa uutul kitaaba la siila yaclamuuna waxay ogyihiin annahu tahwiilkan qiblo wareejinta ahi alxaqu inuu min rabbihim way garanayeen qibladaa in loo wareejinayo wama allahu alla maaha biqaafilin axad halmaansan camaa yacmaluuna waxay camal faleen walain atayta haddaad ula timaado aladiina kuwii uutul kitaaba la siiyey bikulli aayatin mucjizad kasta haddaad ula timaado maa tabicuu raaci mahayaan qiblataka qiblada raaci mahayaan wamaa anta adiguna ma tihid bitaabicin mid raacaya qiblatahum qibladooda wamaa bacduhum qaarkoodna ma aha bitaabicin kuwa raaci qiblata bacdi qaarka kale qibladooda wax kasta haddaad u sheegto o tidha war sidan ilaahay baa amray oo daliilkaasuu sheegto marna ku yeeli mahayaan yahuudi adiguna marnaba qibladooda raaci maysado waaba la hubaa yahuudi iyo nasaaran mid waliba midka kale qibladooda ma raacayaan isku mid maaha nasaaradu salaadooduna duca iyo waxaasay ka kooban tahay salaad rukuuc iyo wax saasale ma aha marka iyaga laftoodii baan israacayni marka khilaafkaa waxba ha isku daalini baa lay wax kasta haddaad ushakama ku yeelayaan ha isku daalin walain atayta haddaad ula timaado aladiina kuwa uutul kitaaba la siiyey oo yahuudiya nasaaro ah bikulli aayatin aayad walba oo mucjizo ah oo samaawi ah maa tabcu qiblata qibladaada marna raaci maayaan kuma ogola oo waxay leeyihin maxaanu ninkaa carabkaa u raacayna qibladii carabta weeyaan waana qibladii nebi ibraahim oo dadkao dhan way udhexaysaa maanta adiguna ma tihid bitaabicin axad raacaya qiblatahum qibladooda oo lagama yaabo oo markii horeba xiise badan baad u qabtay inaad haddana usoo jeedsato wamaa bacduhum qaarkood ma aha bitaabicin kuwa raacay qiblata bacdi qaarka kale qibladiisa iyaga laftooda eenu kitaabkan isku qiblo ahayn walin tabacta nabiy llaahi maxamed oo haddaad raacdo ahwaahum say jecel yihiin min bacdi maa jaaaka intuu kuu yimid kadib min alcilmi min bacdi maa shay kadib jaaaka kuu yimid oo min alcilmi ah inaka adigu idan waktigaa la min adaalimiina baata nabigaa dee wax walba inaga laynoo soo marin marka nabiga isagu middan marnaba yeeli mahayo oo loogama yaabana inuu yeelo waxaa laleeyahay dadka waxaad u sheegtaa hawada gaaladu leeyihiin iyo jacaylkooda haddaad raacdaan daalimiin baa tihiin dadka u sheeg bay ka dhigan tahay walain itabacta haddaad raacda nabiy llaahi maxamedow ahwaa'ahum kuwaa ahlu kitaabkaasay jecel yihiin min bacdi maa shay kadib jaa-aka kuu yimid oo min alcilmi ah inaka adigu idan waktigaa lamina daalimiina baa tahay waa inagoo kale marka haddaynu hadda gaalada ku raacno fikradahooda gaaladu kaa raalli noqon mayso ilaa fikradooda ku raac si kasta haddaa u saaxiibtaan ilaa aad fikradooda raacdo diintooda kula qumanaato kuga xanqabsan maayo raalli kaama noqon inagu wayna haystaa masaladanu marka waa inaynaan gaalada dabeecadooda raacin iyo fikradooda iyo dhaqankooda hadda dhibka ina haysay jigtiga caruurteeni iskuulka gashay iyo caruurtii dee gabdhihii waxoogay yar qaawanaa iyo dadkii noocaas ahaa yar isku sibay u dhaqmaan inkastoo dhalinyaro fiican oo badan oo fiicani ay joogto marka dhaqanka ha qaadanina dhaqanka ha qaadanina hadda bidmataab soomaaliga oo kale anu waxaan idhaahdaa magaalada jigjigaad halaaf soomaaliyeeyo qabalee baa lagu dhihi seero amisi baa lagu dhihi dhabaabay baa lagu dhihi mangad baa lagu dhihi magaaladii aynu haddaba waan waan sheegay aynu af soomaaliyeyna magaaladeena oo magacyaheeda af soomaaliya laga dhigo waa sida ila quman haddii kale aynu af soomaaliga inaguna dhaqankii halkaas aynu qaadanay ogow aladiina kuwa aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka aan siinay yacrifuunahu way garanayaan nabiyullaahi maxamed kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaahum caruurtoodii ay dhaleen wa ina fariiqan qayb oo minhum iyaga ka mid a ah, la yaktumuuna alxaqa xaqa way qarinayaan oo nabiyullaahi maxamed inuu nebi yahay way qarinayaan wahum iyaguna yaclamuuna way og yihiin xaqa laftiisay og yihiin qoladan ahlu kitaabkiihi nabiyullaahi maxamed iyo diintiisu inay xaq tahay siday caruurtay dhaleen u garanayaan bay og yihiin kaas bay u qarinayaan marka cabdullaahi binu salaam ninkii reer banu israaiil ee saxaabiga ahaa ee markii waraysuu nabiga arkay ku dhaqmay ogaantii ogaa yaa yidhi yaa lagu yidhi sidaad caruurtaada u kala taqaano yaa nabiyulaahi maxamed u garan baa layidhi wuxuu yidhi nabiyulaahi maxamed amiinullah baa samada uga yimid isnaguna waa amiinullah oo dhulka jooga waan garan buu yidhi laakiin dee eh, caruurtayda maba huba bu yidhi islaantu inay meel kale halisi baaba suuragal maba aqaano yidhi caruurtayda kanaan aada u garan bu macnaha wuxuu tusaalaynayaa sidaa inuu u garanayo cabdullahi binu salaam markuu nabigu madiine tegey waa ninkii intuu isagoon hadlin nabiga dhabarka ka eegay oo wejigiisii indhihiisa eegay oo yidhi yaa rasuul allah waan muslimay oo islaamkaan qatay ninkaasaana ahaye yahuudi waxaan ahay waxa wey waydafiri intayna iga warhelin bal weydii waa ninkii saasa cabdullahi binu salaam allah wuxuu leeyahay alxaqu xaqu min rabbika rabbigaabu ka ahaaday meel kasta xaqu kama yimaado falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya ha ahaanin alxaqu min rabbika haye masaladaas aad ba inoo khusaysa waxaa weeye masale kale ood masale kasta ood ku dhaqmayso xagga allah ka timaado wax kastood alle ku caabudayso xagga allah ka timaado oo qur-aanka laakiin hadhihin meel heblaba saasaa laga dhaqama heblabaaba saa maalin igu yidhiyo hebel baa sidaa ishaare ku arkayo lagaama rabo alxaqu min rabbika waa masale ina khusaysa wey matal furuucda oo kale sida axkaamta iyo furuucda oo kale ninkii kugu dhaama weydi laakiin tawxiid iyo caqiide markay noqoto inuu daliil ku siiyo mooye ha ku raacin caqiide sideedaba qofna ha ku raacin inuu daliilkeedii ku sheega mooyaane alxaqu min rabbika حق هذا لو كاري فلا تكونن هان من المضطرين كوا شاكيا نبي الله محمد شاكي ما حاشاه ولكل قبيل والبا يقول والبا يدين كستا وجهة جهة إليهن أي قابلان هو كلكم موليها أوجيتني فاستبقوا الخيرات خيرات أترتمع أينما تكونوا ملك استؤد جوكتان يأتي بكم الله ألا وإذن لا إمن قيامه وإذن كان جميعا دمانتين in allaha la calaa kuli shayin qadiirun shay walba ka kara wey diin walba qolo walba diin haysataa jihadoodu waa meel waa la yaqaana idinku jihadiina haka laaxanina wey yahuudda baytulmuqdes baa loo yaqaana nasaaradu meel kalea loo yaqaana majuusu meel kale qaabilaan idinka wataa wey qibladiinni wataa marka wax dhibaato ah haka walbahaarinoo qolo walba meel gaaray leedahay likulli shircata waminhaaja walikullin kun la arko oo qabiilaho diina waxaa usugnaaday wijhatun jaho huwa isagu muwallihaa uu ujeedsanayo fas huwadaasi kulliday u noqon fastabiqu lkhayraati khayraadka u tartama khayraadka u tartama waxaa weeye qur-aanka kariimka yaan lagaaga horayn salaada yaan lagaaga horayn soonka yaan lagaaga horayn khayraadka u tartama tartankaas in la ordo maaho la guceeyo waxaa weeye inaad aynamaa takuunu meel kasta oo joogtaanna yaati bikum ullah alla wuu idin keeni jamiican qiyaamadu idin keeni ka china ku dhinta iyo ka soomaaliya ku dhinta iyo ka etoobiya ku dhinta marun baa la wada keeni qiyaamaduna waxa weye meeshan sham yaa barsamaha qiyaamada uu noqon doona dhulkana isbedel lagu samayno badahana waa la baabi'in kuwa kore ee xagga kore joogmay waa la baabi'in dhulku wuu sinaan marka dadku maxay fuulayaan waa la kaxayda waxunbaa geyn meesha laysugu geyn wayn ومن حيث إن الله على على كل شيء شيء لا كل قدير ككروي ومن حيث مكان خرجت عاد أبحضه قد مكة أبحضه أما مدينة أبحضه فولي وجهدي وجهك وجهك شطر المسجد مسجد جهادي سأل حرام وحرمله وإنه قابل دا مسجد كأد قابل يساي للحق حق ويوم ربك ربك كأهذي وألا كو شرعيه وما الله ألا ما سبحانه وتعالى biaafilin axad halmaansan camaa tacmal waxaad camal falaysaan marka sidaa yeel oo sidaa la yeela leeyahay alla bicilmin bicilmi buu idinku soo anzalahu bicilmi ilaahay cilmigiisa qur-aanku ku soo dejiyey sidaa yeela waay marka meeshan aayaddan waxay tilmaamaysaa marka safarka la yahay yay tilmaamaysaa meel kasta oo joogtaa la yihi marka waa kaan sheegaynayo xaramka markaad ku joogto kacbadaad qaabili xaramka dibadiisa markaad joogto kuu muuqdana isagaad qaabili maka dibadeeda markaad joogto kuu muuqato isagaa iyadaad qaabili markaad ka fog tahayna jihadaa uu nabigu sheegay waa alqiblatu haahunaa buu nabigu wamin xaysu makaan kharajta aada baxdo meel kastaba fawali ujeedi wajhaka wejigaaga shadrlmasjidi alxaraami masjidka xurmada leh waxaysumaa kuntum meel kastood joogtaan xaysumaa kuntum meel kasta ood tihiin oo joogtaan fawallu ujeediya wujuuhakum wajiyaalkiina shadrahu daadiisa ujeediya waa tawkiid labada aayadood is adkaynayaan maxaa sidaa loo leeyahay lianlaa yakuuna yuuna u sugnaanin linnaasi dadka calaykum dushiina xujatun garhel ay idinka garhelaan ila aladiina kuwii mooye dalamuu dulmi sameeyey oon iyagu gar qaadanaynin oo miyuu iyaga ka mid ah falaa takhshawhum kuwaa ha ka cabsanina wakshawnii aniga iga casbada waliutima waxay ku cadfan tahay meeshaasi qibladan idinku wareejiyey si aan laidinka gerhelin iyo weliba weli utima inaan taam yeelo nicmatii nicmadayda calaykum dushiina aan taam yeelo oo kicbadii kacbadii qibladii nebigu baan idin jeediyo iyo walacalakum taataduuna inaad hanuuntaan meesha waxaa la dadku way ka garheliyo yahuudi markay nabiyullaahi maxamed uu baytulmuqades qaabilo qiblada yadigu soo qaabila bay dhiho tiisii uu ka jeedsaday waa eed sow maaha carabtuna waxay dhihi oo qibladiisii muxuu uga jeedsaday qibladiisii maxaa ka jeeday waa eed taasuna labadaa eedood midna ku qaban mayso markaad kacbat qiblatu ibraahim u jeedsatay yahuudi ku dhihi mahayaan muu qibladan iyada u jeedsado carabina dhihi mayso muxuu ugu jeedsaday qolana kaaga reeli mayso allah wuxuu leeyahay wamin xaytu fawali wajhaka shadr masjid xaram waxaytumaa kuntum fawalli wujuhakum shadrahu jihadiisa maxaa sidaa loo yeelay laalaa yakuuna yayna u sugnaanin linaasi dadka calaykum dushiina xujatun garheel yayna idinka garheli oo yahuudi dhihin qiblada iyadiibu soo qaabilay carabina dhin qibladiisii buu ka jeedsaday ila ladiina kuwii dalamuu dulmisa minhu kamid iyagu gar qaadan maayaan dee iyagu gaalnimadoodii may sidii ugu sii adkaysanayeen falaa takhshawhum iyaga ha ka cabsanin oo waxaad samayn lahayd iyagaa saa kudhihi ha uga cabsanin wey falaa takhshawhum culimadu waxay yidhaahdeen eh, riya ariya istustuska waxaa ka mid a ah. shay aad alla darti u samaynayso iyon lagu arkina dhuumo ruyaday ka mid tahay inaad dadka darti u samayso waa alru'ya inaad dadka dartii u daysana waa aruya weyn iyo isuukaamid ha ahaato dii dadku kula jooga iyo haddayna kula joogin marka falaa takshawhum haka cabsanina cibaado aada la iman lahaydeen iyaga hawa cabsanina wakshawniga aniga keliga iga cabsada cabsida waxaa la yidhaahdaa waa shay qalbiga oo degan oo xumaanta kaa ilaalinaya cabsidu waa sidaa khoofka oo kale bilmatal waa argagax khoofka laakiin khashiga waxaa la yidhaha carabiga firqada carabta qalbigaaga oo degan oo xumaanta aad ka joodsanayso waa khashya weeyaan allah wuxuu leeyahay waxaan kuugu jeediyey xagga linnaasi taan dadku idinka xujo helin lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja iyo weliba weli utima inaan taam yeelo nicmatii calaykum dushiina oo qibladii aad jeclaydeen idin waafajiyo iyo walacalaku tahay inaad hanuuntaan amarkii laydin siiyey aada qaadataan kama arsalna xawalnaakum waan idin wareejinay waatmamnaa lakum unicma nicmadii waa idintaam yeelay kamaa arsalnaa sidaan u diray fiikum dhexdiina rasuulan rasuul oo minkum idinka idin kamid a rasuulkaasoo yatluu aqriya calaykum dushiina aayaatina aayadahayaga aqriya yuzakiikum idin dahiriyo wacdiga idinku dahiriyo shirkiga idinka hogaamay wa yucallimukum kitaaba kitaabka qur-aankana idin bara iyo walxikmata cilmiga naafica ah wa yucallimukum idin baraa maa shay lam takuunu aydaan ahayn taclamuuna kuwa ogaa haddaad carab tihiin kuwa ogaa aydaan ahayn marka haddii wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun nabiy llaahi maxamed waxaa la yidhi sidaan qiblada idinku wareejinay qiblada saan idinku wareejinay oo qibladii aad idinku wareejin oo nicmo ah yaan rasuul idinkaydin kamida diray haddii malaaig lasoo diri lahaa maxaad umalayn ismaynaan afgarane waxeenana eh, de waynala yaabi lahayn markaynu de dambaabno ama wax cunno waynala ya iyagu dambaabi mahayaan kama arsalna hawalnaa hawalnaakum ila anicma ila alqibla kama arsalnaa saan idinku diray fiikum dhexdiina u diray rasuula rasuula minkum idinka kamid a rasuulkaasoo yatlu aqriya calaykum dushiina aayaatina aayadaha ayaa ku aqriya wayuzakiikum idin ahiri shirkiga idinka dahiriyo awood kale idinkala dahiri maayeen idin soo gaadhsiin hadiga wayucalimukum lkitaab kitaabka idin bari walxikmata cilmiga naafica wayucalimukum wuxuu idin bari maa lam takunuu taclamuuna wax idaan aqooninba ma qur-aankaa carabi taqiina inagana hadda waa sidaa allah wuxuu leey fadkuruunii ixusa dikrigayga ku dhawaaqa tahliisha iyo tasbiixda oo salaada ka mid ah, adkurkum ano biraxmati baa idinku xusay fadkuruunii ixusa بالأوراد بالقرآن الكريم إغو حسين بتاليل وتصبيح أذكركم بالرحمة والصواب أنا ندك حسين واشكروا لي إغو شكرية سان إذن كن نعميين إغو شكرية أو شكري قتا ولا تكفروني هاي قالوا بنا قفك مؤمن كادب عجس وحاوي مركي النعمية برواقه كسر وشكري مركي دباتة شرتنا والصبر وين alla tadkurunida dad baa waxay ku xidhayaan luq ahaan sidaan idinku diray rasuul wax idin baraa fadkuruni ixusa tahliil qalbi iyo carab iyo meel walba iga xusa salaadaa ka mida dikriga adkurkumana waxaan idinku xusa bisawaab iyo waljanna iyo waraxma washkuruu lii igu shukriya igu mahadiya walaa takfuruni haiga gaaloobin nicmadayda ha qarinin yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho istaciinuu kaalmaysta umuurihiinoo dhan bisabri adkaysi iyo salaati salaati bisabri wasalaa waxaa weeye salaadu jidhkaagoo dhan bay leylyihin waxaa weeye salaad markaad ku jirto xubnahaaga iyo gebi ahaan dan kale oo soo dhexgeli karaa markito waa khaalis salaada weyn markaa salaadu markaad salaada ku layliyanto xumaanta u kici mayse sabrigana adkayso markay dhibaata timaado waxaad ku sabirtaan cibaadada ku sabra oo dhibaatada ku sabra oo xumaanta ka sabra wey ya ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri kaalmaysa umuurihiin o dhan wasalaad in allah nabiga idaa xazabahu amra nabiga markuu shay murug geliyo war salaada aynu galu dhihi jiray salaaddii ku murug bixi waan tajribaynay taa adoogu xogay wax kaa qasan yihiin markaad salaada gashood alla qaabisho dad badan baa sidaa sheegay wixiiba uu ka bixiba ile ilaahay buu la sheekaysanaya la jira yahay oo ilaahay qaabishan yahay wastaciinuu bisabri wasalaa in allaha la maca saabiriina saabiriinta macooda weeye qofku hadduu saabir yahay allah waa u kaalmaynaya wallahu subxana wataala